bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaamu calىa rasuuli اllahi waalihi waصaxbihi ajmaciin ama bacd kelimadii xalay aynu soo wadnay insha allahu tacaala qeybteedii labaad baynu caawa guda gelaynaa laba qodob baynu xalay soo maray qodobkii koowaad wuxuu ahaa qisada xadiidkeedu meeluhu ku yimid in la tilmaamo iyo masaadirteeda masaadirtaana waynu tilmaannay iyo xadiidku meeluhu ku yimid qodobkii labaadna wuxuu ahaa in la ururiyo macaanida ku soo aroortay ee qisadaasi macaanidaasoo markaa ka qayb qaadanaysa xukunka iyo qadiyaddii xaadib go-aankii laga gaadhay ka qayb qaadanaysa caa waxaynu gudbaynaa insha allahu tacaala wixii ka dhimaanaa mowduuca oo laba qaybood ahaa ama saddex qaybood buu noqonayay qaybta koobaad qawaacid cilmiya ku saabsan ee marka laga hadlayo in la milicsanaa ay waajib tahay iyo qodobkii afraad ee ahaa ee mxuu ahaay umuur laabudda minha diraasatu lqisa iyo shubahaadkii wixii laga gaadho insha allahu tacaala waxaynu leenahay xalay waxaynu soo maray xaaib ibn abi baltaca radi allahu tacaala canhu oo asagu isdifaacay iyo cumar oo go-aan qaatay iyo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo markaa xakam ahaa qadiyadan xukumaya si dib loogu xusuusto erayadii xaadib isku difaacay aan wax ka tilmaano xaadib wuxuu soo yidhi innii lam afcalhu qisha lirasuuli illaah walaa nifaaqa nabi allow waxaan iga dhacay khiyaano iyo dhagar aan rasuulka dhagarhaya igama ahayn nifaaqna igama ahayn qad calimtu ana allaha mudhirun rasuulahu wa mutamimun lahu amrah waxaan kaloon ogahay rasuulka ilaahay inuu gargaari arrinkiisa diineedna u dhammaystirn arrinkaa waa isku difaacay hayra anii kuntu qariiban bayna dahraanayhim wa kaanat waalidatii macahum faaradtu an attakhida yada wuxuu mar labaad yidhi walaqad calimtu ana allaha sayudhiru rasuulahu wayutimu amrah mar saddexaad wuxuu isku difaacay oo uu leeyahay wax dhib ah ooma qasdin wallaahi yaa rasuul allah innii la naasixun lilaahi wa rasuulih rasuulka ila allah aan ku dhaartaye daacad baan ahay oo ilaahay rasuulkiisaan daacad u ah dhaqankan dhaqan munaafiqiinba ha noqda laakiin anugu hawsheeda waa sida wuxuu kaloo leeyahay fakhashiitu calayhim ahalkaygii fakatabtu kitaaban laa yaduru allaha warasuulahu shay-a wacasaa an yakuuna fiihi manfacatun liahli mar kale wuxuu leeyahy wallahi maa facaltuhu shakan fii diini walaa ridan bilkufri bacda alislaam wuxuu leeyahay maa facaltu dalika kufran walaa irtidaada can diini walaa ridan bilkufri bacda alislaam wallaahi maa kafartu wala sdadtu lilslaami ilaa xuba maa lii allaa akuuna mu'minan biاllahi wa rasuulih intaasoo hadal iyo catow iyo calaacal iyo eed muxuu ahaa isdifaac yuu ka dhaqaaqay xaaib nin marka nabar weyn ku dhacay howl culusna ay ku maqan tahay inuu yahay waa dareemahaya cumar go-aanadiisii aynu wax ka tilmaanno asagu mowqifka cumar wuxuu yidhi asagu markuu dhagaystay qadiyadda bukhaari baa iyadoo faahfaahsan keena qaybta u dambaysa fii kitaabu tafsiir markuu maraya iyo kitaab muxuu ahaa istaab murtadiin markii xaadim intii loo yeedhay layidhi waxaan maadaa sameeyey oo haa yidhiba cumar go-aan buu qaatay nabigu laakiin wuxuu maxaa kuga xambaaray markuu dacwooday oo isdifaacay buu nabigu yihi innahu qad sadaq mar labaad buu cumar xukunka celiyey cumar xukunkiisu waa laba goor marna nabigu ka degdegayba nabigan hawsha baadhin ayuu go-aan qaatay marna waa markuu nabigu cudurdaarka xaadib ogaaday kadibna uu tasdiiqiyey uu difaacay kadib ayuu hadana go-aan ku soo celiyey marka labaad baa inta badan la sheegaa mooye marka hore ruwaadda xadiidka wari way gooyaan laakiin bukhaari baa isagoo dhammaystiran ku keenay kitaabkiisa saxiixa qadiyada cumar muxuu yidhi markii u horraysayba wuxuu nabi allow innahu qad khaana allaha warasuulahu waalmu'miniin fadacnii adrib cunuqahu nabalow ninkan wuxuu ihi ilaahina waa khaa'imay rasuulkiina waa khaa'imay muslimiintina waa garab bagliilo wuxuu ka baxay safkoodii sirna waa baxshay aan qoorta ka goy iga leexo xadiidkii ibni cabbaasna wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah amkinnii minhu fa innahu qad kafar nib allow gacanta ii geli iga leexo ninku wuu gaaloobay aan adduunka dhaafiye xadiidkii caliy riwaayadii xaarid alacwar oo dacfi ku jiro asagu wuxuu yidhi markuu nabigu yidhi awalaysa qad shahida badran balaa walaakinahu qad nakasa wadahara acdaa'aka calayk nabi allow ree bader waa yahay laakiin wuu buriyey weysada way ka jabtay marka aan ka farxasha ka leexabo qodobadaasoo dhanba marka waa qodobo bannaanka yaalla waxaa meesha muuqata oo nin walbo muslimoo xadiidka akhriya ama fahmaya luqada carbeed ama soomaaliga aan jajabinhaya garanaya wuxuu dareemayaa nebi maxamed iyo xaatib iyo cumarba hawl culus baa u taalla hawl culus baa meesha taala hawshu hadduu dembi yar iyo macsiyo iyo ay hawshu tahay dhibkama ma jireenba xaadib wuxuu soo rogan lahaa war cumarow ha badboodiri anu manaag maxaan sameeyey xogow shaabuug baa lagu leeyahay usha igu dhufaamaa iska tag laakiin waan ku dili iyo dhiiggaadi baan daadin iyo nebi maxamedoo iga leexi iyo howlahaani meesha maba taalo idan xaadig wuxuu ogyahay qadiyadda uu ku dhacay qadiyadra ku dhammaan jiray inay tahay diintan lagaga baxo cumarna saasuu seefta la taagan yahay nebi maxamedna asalkii hore wuxuu leeyahay wax ka bedela amaa la helaa xaadib sidan laguma ogeyne hawshu maxaa soo kordhay baarritaankaasaa meesha yaalla nabigu hadduu qadiyadda cumar fahamku qaatay hawl ka bedelan hayo oo xaqiiqo ah oo daahirkan khilaafsan marka hore cumar waa u dhiibi lahaa laakiin baari dani buu nabigu hayay kadibna tasdiiq baa yimid markuu xaaladiisu ogaaday nabigu waa tasdiiqiye tasdiiqa uu tasdiiqiye biwaxyin weeyana culumaa tilmaamay wa huwa alaslu fii aqwaali rasuuli wa afcaalihi imanna waxay dheheen maye daahirkii uu sheegtay buu nabigu tasdiiqi si kastaba noqotee intaa waa arar iyo mxuua ah, gogolligii hadallihii dhex maray xaadib iyo cumar iyo nabi moxamed sal slam go-aankiisoon gaari doona insha allahu tacala mabxadkii marka aynu caawa ku bilaabayno waxaan leenahay qawaacid baynu tilmaamayna dhowra ilaa saddex ama afar ah oo ardayga qadiyadaani markuu xadiidkan daraasaynayay inuu minacsada ay waajib tahay laabudda minha waxaanan soo sheegay xadiidka mooradiisa inaanan ka fogaanaynin wadaad hebel baa sida yidhi sheekh hebel baa ku dhuftay hawl badanoo hadda ii taalla aniga ma ahe xadiidka nin walba waa fahmahaya arday kastoo ajrumiga laqbaysta xun buu ka garane xadiidka intii lasoo qaado qadiyadaa dhacdayda halkan mar dhacday nabiguna uu go-aankaa ka qaatay abcaadeed intii la daraaseeyo xugum dhammaystiran laga soo saaro si loo fahmo laakiin nimal meelbu ku dhufta waxaan leenahay qaacidada koobaad waxaa laasima in la ogaado ana alxukma idaa culliqa bismin mushtaqin fa ina alcillata maa minhu lishtiqaaq baa la yidhahdaa waxaa looga jeedaa xugum sharci ah hadii magac lagu xidho oo leeda waxaas hadduu dhaco waxaasaa dhalan ama muxuuha waxaa ruuxii sameeye waxaasaa ku dhici faina alcilata ma minhu lishtiqaaq cilada xukumkaasi waa masdarka isamkaasi uu leeyahay meesha wax laga sto ishtiqaaq waa qaacida mujmaca calayha cinda alusuuliyiin wاlfuqahaa muranna ma laha maxaa looga jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacala maalan wuxuu yidhi wاsaariqu wاsaariqatu faqطacuu aydiyahuma xukumka la sheegay waa qaطcu aydi yadi saariq xukumku waa alqaط gacanta in la gooyo saariqa xukumkaani magac baa lagu xidhay oo sariqa ah wsaariqu wsaariqatu faqطacuu aydiyahuma baa ley idan xugumku waa qaci magaca lagu xidhayna waa ism maa faacile saariq iyo saariqa ah cilada xugumkan uu yeelanayo waxaa weeye asariqa isamkan meesha laga soo ishtiqaaqeed masdarkana dhihi jirteen hiya sariqa cilatu qaci yadi saariq hiya sariqa waxaan oga jeednaa cumar muxuu nabi allow ninkan aan dilo go-aanka u qaatay xukumka waa dil qatlu xaatib aw darbu cunuqi waa xukumki maa hiya alcila fainahu qad kafar cilat اlxukmi ama cilat اldarbi wاlqatli waa maxay waa taxaquq اlkufri fii xaatib waa cumar siduu aaminsan yahay xukumku sidaasuu iskugu xidhan yahay ilaahi subxaanaه wa tacaala wاladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaء maxaa daba yaala fajliduuhum amaaniina jalda idan xukumku waa maxay waa in ruuxii la shaabogo la garaaco la karbaasho ciladana waa maxay waa ramyu lmuxsanaat alkhaafilaat almu'minaat nabigu wuxu ur sal slam ahayibu bihayibi jaldu miatin warajmu laba guur soo rita hadday kala sinaystaan xukumkoodu waa in boqol shaabog lagu dhufto kadibna dhagax lagu dilo idan xukumku waa aljaldu wاlrajmu ciladuna waa maxay waa azina ciladuna waa maxay waa azina gabagabad waxaan leenahay marka qaabku saxaabigu wax u daliishaday mar wuxuu yidhi ninkan khayaanuu yidhi dacnii adrim cunuqahu nabi alla maxaa jir fainahu qad khaana allaha warasuula wlmuminiin cilladu waa maxay alkhiyaana mar wuxuu nabi allow aan dilay iga leexo fainahu qad kafar cilladu waa muxuu waxu dilhayo kufri inahaasoo dhan baa meesha yaalla saxaabigu marka in iska duulahaya ma ahee xugumna waa qaatay cilana waa ku dhisay halkaasuu taagan yahay marka waxaan oga jeednaa idaa culliqa alxukmu bismi mushtaqin faina alcilata maa minhu lijtiqaaq sidaas weeye muranna ma laha asaga ah masdarkuu ku dhisan yahay in cillada laga dhigi idaa kaana alwasfu munaasiban khilaaf ma hadduusan munaasib ahaynna khilaaf bay ka qabaan fuqahada iyo usuuliyiintuba si kastaba noqoto qaacidada labadan u gudbayno waxaa weeye waxaan leenahay ana alxukma idaa uniita bicilatin aw wasfin fa canhu min atawiili radahu salafu saalix xukumka haddii lagu xidho cillo ama wasfi ama tilmaan lagu xidho tilmaanta muuqasee la maqlahayo ama la arkahayo intii laga leexdo in sabab kale la doondoono la raadiyo waa taxriif iyo leexin iyo luqunjubaarid adiladii iyo kitaabkii sunnadii la leexiyo wey maxay nooga jeednaa waxay nooga jeednaa qaacidadaasi nabigu sal ly slam iyo saxaabigii cumar ahaaba ninkan daahirkiisibay qiimaynayeen oo ninkan wixii ka muuqday xaatib oo ah inuu waraaq qoray dhambaal sirna baxshay gaalana u diray muslimiinna ka hiliyey gaalana u heshay buu ku xidhay khayaano muuqata dhambaal muuqda sir la baxshay muslimiin laga saftay laga hiiliyey icaanatulkaafiriin cala almuslimiin daahirkaasa u muuqday daahirkaasuu cumar xukumka ku xidhay marka ida ana alxukma idaa culliqa bicillatin aw biwasfin fasarfuhu can dalika aلظaahir mxuu aha aw اlcila aw الsabab ilaa hayri waa min الta'wiil wالtaxriif اladii raddahu slaf الsaalix inaad tiraada haa waxaa ninkan loo daayey oo loo badbaadiyey muxuu ahaayey qarad adduunyuu ka lahaa mooyeene inuu gaalooba ma usan doonaynin nin walboo gaalada la safta oo u heeliya oo la jaanqaado oo la gaashaanqaado oo muslimiinta ku duula marba hadduusan doonaynin inuu gaaloobo ama gaalnimo uusan qalbiga ku haynin wax kastoo uu sameeyo macno ma laha ku gaaloobi mahayo waa taxriif iyo tawiilki salafku ay caayeen ay ka digeen weeye waana qawaacid almurja'ati waljahmiyati walbaatiniya adaa laskaga ilaaliyo war bannaanka yaaluu yaa xukunka lagu xidhay qatliga ah cumar uu ku xidhay cumar baynu ka hadlaynaa sababkaa daahirka wax ku xidhan yahay nabigu marnaba ma odhanin sababkaani gaalnimo ma keeno fi xaddi daatihi falkaani cumarow xukunkuu leeyahay ma qaban kara marnaba ma odhanin nabigu wuxuu kala niqaashay cumar qadiya mucayana oo xaaib ku saabsan wa farqun bayna muxuu ahaayey shakhsiyati xaaib wa bayna ficlihi falka uu sameeyey asagu gooni baa loo qiimayn asaguna maadaama uu shaksiya marka la xukumaya gooni baa loo qiimayn labada qadiyounbuu nabigu kala qaaday mooye daahirkani waa sallimay qaacidada saddexaad ean tilmaamayno waxaa weye muhiimka intifaau اlxukmi limaanicin fii maxalin laa yalzamu intifaa'uhu fii hayrihi min hayri maanic waa laabudda ayaduna in la baraarujiyo intifaau اlxukmi limaanicin fii maxalin laa yalzamu intifaa'uhu fii hayrihi min hayri maanic in ruux muslimiinta ka ama axad ama fardi muslimiinta ka mida xugum la siin waayey cudurdaaru laha awgi cudurdaarka ninkaa loo cudurdaaray ama maanica ninkaa ku qumay asaga bidaad iyo khusuusan keeni mayso nin walbo hawshaa ku dhaca in la sii daayo xaaib hawl buu sameeyey cudurdaar buu sheegtay sadaqahu nebiy musawiqaad ka horeeyay qadiyadda iyo kuwa ka dhex muqayba waa jireen cudurdaarka loo cudurdaaray xaaib keeni mayso jaajuus kasta hee in loo cudur daaro oo sir bixiyey oo muslimiin ka saftay oo icaano sameeye keeni mayso intifaa اlxukmi limaanicin fii maxalin laa yalzamu intifaauhu fii hayri min hayri maanic waa qaacida usuuliya iyadna mujmac oon muran lahayn waa iyaduna ruuxa waynu egaynaa caaisha waxaa loogu cudurdaaray inay masaa'il waaweyn ku khaldantay ay ku dhacday maadaama aan nusuusta qaarkood soo gaadhin ninkii nusuusta ay soo gaadhay ummunaa caaisha sidaa tiri aniguna waan daba taagana carya igaaga baxama dhihi kartid nin baa jahli loogu cudur daaray muxuu ahaayey adugo dhi anuguna jahli laygu daaro oo isku baabba matiina caalim waxaa tahay madaxweyne afartan sana diin dhex taagnaa oo hiiradu qadaadka dambe joogtee iyo wiilkan yarka qayrabka isku doonidama qaada waa idin sidee yacnii haddaad aragta axad aadamoo loo cudur daaray limaanicin iyo cudurdaar khaas ah hawsha ha ka dhalinin in nin walba hawshaa ku dhaca uu fasaxan yahay waana sida jumhuurta ay ku dhaceen ay ku khaldameen ilaa uu ka qayliy alxaafid ibnu muflix markay jumhuurtu yidhaahdeen xadiidkan wa fiihi daliilun calaa ana aljaasuusa almuslima laa yaqtul wuxuu ihi laa yadullu mulaqan la yadullu muطlaqan walaa maca ta'wiil de waa in la isweydiiyo xaaib wuxuu ahaa saxaabi jaliila oo muta'awila sadaqahu nabiy jaasuus kasta waa fasaxan yahay la taaban maayo xagee ka timid buuhi la yadullu mulaqan wuu la yaabo yani wain kaana mutaakhiran laakiin waxaad la rabaa fitra iyo caqli iyo xuunbaad haysataa inaad wax fahanto ninka doonaya inuu xaaib iyo shaydaankan soomaaliga ahee mujrimka ah ee had iyo goor sii ee ku mushaar qadanaya dhibka iyo baabi'inta muslimiinta iyo ka waranka iyo sirbixinta iyo dagaalkan ba-anee duniyada dacaladeeda ka socdee muslimiinta ka dhanka ah ninka darafka ka ah ee hawsha u khatarsanee siraha ah iyo xogta a bixinaya ama shirarka xoogtaa lagu bixinaya ka qaybgelaya ama talooyinka wax ku oolkaa dhiibaya iyo xaatib oo intaa calaacalay warkiisuna caddaaday nabiguna u tasdiiqiyey baa isku doon qaadaa dee caqli la qaadan karaaba ma aha intaan meelkaaba loo kicinba marka wuxuu yidhi xaafid muflix laa yadullu mutlaqan buula yaab ibnujawsi baa warka soo guursaday khadaabibu ka soo qaatay khadaabi waxaa ka sii qaatay baqaw ninba ninbuu muxuu ahaayey ka dab qaatay wixii la yaabay qaacidada marka waa laazim in la ictibaariyo waxaa kaloo meesha ku jirta iyaduna muhiim jiddan qaacida afraad oon kaga baxayna masalada celcelinteeda mawridu nafsi ida ijtamala calaa wasfin yumkinu ictibaaruhu lam yulqa ila bidaliil waa qaacida afraad oon kaga tegayna mawduuca insha allahu tacala mawrid nas naska iyo xukumku meeshuu ku yimid awsaafta iyo tilmaamaha yaallo dhan waa in la tixgeliyo xukumkana wax laga siiyo waad baahan tahay maalan soomaalina waa tahay nin caalimana waa tahay wadaad baa wuxuu yidhi wadaadaha soomaaliyada fuqarada ee soomaaliyeed ee culummada kiiba boqol kun ha siiyo adigoo faqiira xaggana caalima soomaaliya buu ku diiday inta kalena wuu siiyey so in la isweydiiye maaha ninkii markuu xukumka ridahayey oo lacag in la siiyo ah dadkii la siinhayana wuxuu yidhi waa in laga helo asoomaaliya alislaam iyo mxuu aha caalamiya aw alcilmiya waa inuu caalim yahay soomaalina yahay faqiirna yahay saddexdaa wasfi waa inaad ictibaariso hadduu soomaaliya laakiin uusan faqiir ahayn siin mayno hadduu faqiir soomaali yahay caalimna ahaynna siin mayno xugumka uu nabigu qaatay iyo cumar go'aankiisii meeshuu ku dhacay waa xaaib xaaib awsaaf baa laga tilmaamo dhowraa laga helay tilmaamahaasoo dhanba waa in la tixgeliyo markaynu xaadib qiimaynayno ama aan xugum siinayno mawridu nasi ida ishtamala calaa wasfin yumkinu ictibaaruhu lam yulqa ilaa bideli saasa looga jeeda sidaa darteed jumhuurtu qaacidada kulligood way ku dhaqmahayaan nimanka niman baa waxay ku odhanhayaan ninka jaajuuska ah ee sirta bixiyey markaan soo qabanna waxaan eegaynaa ma nin fiicnaa oo khayr badnaabuu ahaa oo salaax iyo wanaag uu ka muuqday mise khaa'in mooryaana oo faajiroo dhaqanka xun lagu yaqaanuu ahaa hadduu ahaa khaa'in mooriyaanoo dhaqankan lagu yaqaano dagaalkaa la qaadi bay yidhaahdeen hadduu ahaa wadaad fiicnaa oo weyse fiicnaa oo khayr badnaa maantu ay ka toroqday waa la sii dayn bay yidhaahdeen maxay u yidhahdeen sidaas qaacidaday marahayaan waxay leeyihiin laabudda in wasfigaas ee duhuuru salaax ama hay-ada ah iyo wanaagga la ictibaariyay maxaa yeelay xaatib wadaad qiimo badanoo khayr lu ahaa hadda ka hor dhaqankaa laguma aqoon markanunbay weysadu ka jabtay ka khaldantay nin walba ushu hal mar ka dhacdo markaas waan cafinaynaa mar labaad hadduu ku noqdana kawaankaa yaqaana yidhaahdeen qiyaasan calaa xaatib liannahu kaana saalixan caabidan muhaajiriyan khayr badanoo badri ah halkaasay la mareen waxay fiirinhayaan oy kala qaadeen fajarada iyo he sulaxadii bay kala qaadeen waxay ictibaarinayeen xaaladdii xaadib niman waxay yidhaahdeen ninka jaasuuska ah wixii hadduu hal mar ka dhacana waa cafis hadduu ku ceshadana waa dil maxaa jiraa layidhi xaadib hal mar bay ka dhacday dheh walaabudda min ictibaari hada alwasf takarur hadduu yimaado malgii baa gala yidhaahde warkaasi waan isla fahanay la tahay wadaaddaa waxay yidhaahdeen jaasuusku sirtuu bixiyaynu eegaynaa sirtuu baxshay hadday tahay sir muslimiinta dhib u geysanaysoo dhaawacaysa oo waxyeello geysanaysana waa dil hadduu bixiyo sir aan muslimiinta waxba yeelayninna waa dayn baydhan waa la sii dayn maxay ictibaariyeed xaadib bay ictibaar inuu yidhi nebi maxamedow waxaan qoray kitaab laa yaduru llaha warasuulahu shay-a ninkii sir bixiy iyo xog aan gaal wax tarayn muslimna wax yeelaynaynin waxaa weeyaan tacsiir iyo buhabuhayn iyo edbin mooyeene dil iyo qoorkogeyn ma laha yidhaahdeen niman baa waxay yidhaahdeen qaacidadan aad rabaa nin walba sua u shaaruqanayo niman baa waxay yidhaahdeen jaasuusku labaan u kala qaadayna inuu yahay mutacamid falkan kar u sameeye oo hawshanba ku shaqaysta oo sameeya kasna u sameeya hawshan ayada ah. iyo inuu yahay muta'awil nin muta'awilhoo u arkaba ay bannaan tahay dhibsa ahaynba reemagaalnimii xariifnimo ay tahay ilbaxnimo ay tahay faylashan la wato iyo buuggan la wato isqalluucintan lasii kalihiba wuxuu moodahayaaba hee reemagaalnimo iyo ilbaxnimuu moodahaya meelahaasaa wax lagu soo haba wax loo soo sheeg sheegay marka farqun bayna aljaasuusi almuta'awil wa bayna aljaasuusi almutacamid bay dhaheen oo waxay ictibaariyeen wasfigii ta'awulka xaadib ku dhacay ahaa inuu u arkay waraaqdan iyo dhambaalkan inay ahalkiisii iyo hooyadii iyo walaalihiina waxtari iyo wiilashiisii muslimiinna wax yeelaynin saa darteed wuxuu u arkay inay u bannaan tahay falkan iyo saniica uu sameeyey wuuna ku dhaqaaqay intaas inaad wax ku fahanteen ba ila tahay niman waxay yidhaahdeen maya jaasuus kasta oo sir bixiya waa dil ilaa an yakuuna min ahli badrin hawshaana aad baad u fahanteen baa ila tahay nin walboo sir bixiya adduunka waa in la dhaafiyay dhehen sirtaasoo ku saabsan sir muslimiinta laga bixinayo oo la tilmaamayo meelahay ka liitaan ama ka wiiqan yihiin loona gudbinaya gaalada adduunka waa in la dhaafiyo ilaa an yakuuna min ahli badrin walaa yuujadu fi dunya axadu min ahli badr fawajaba qatlu kulli jaasuusin bay dheh intaana waxay ila tahay inaynu isla fahnay in laska gebadhaco oo ninba meel u boodo oo xadiid kale lugooyo ma fiicno waxaa wanaagsan culummadu qaabka wuxuu isdalaalhay intii la fahmo ardaygu inu intaa taqayudo oon layswareerinin nimanka maxay ka duuleen culummada ah waxaynu soo maray mawrid الnasi ida اjtamala calىa wasfin yumkinu اctibaaruhu lam yajuzhe ilغaa'uh lannahu waa ilغaa lima اctabarahu الshaaric waihdaar lima اctabarahu الshaaric sharcigu wuxuu tixgeliyey awsaafee meesha ku timid waa in la qiimeeyo xukumkana laga siiya wax laga siiyo ilaa aad keenta daliil ilqeeya wasfiga asagaa ah oo muujinaya inuusan ictibaar lahayn walaa ahara lahu fi اlxukmi inaad caddayso culummadan maxay culummadan waxay waa maalikiye intay hogaaminayaan weeye waxay leeyihiin xaadib wuxuu ku badbaaday inuu badri ahaa wasfu lbadriyati laabudda min ictibaari bay yidhahdeen maxaa yeelay nabigu sal lay slam markii cumar uu qamaamay ee uu seefta la booday ma dhihin ha taabanin liannahu muslimun weeye ee nabigu wuxuu yihi ha taabanin liannahu qad shahida badran in la islafo waa muhiim jiddan weliba qaacidadan markii la marahayo tasiilkan la marayo ibnuqayim baa xataa ku rafaaday laba meelood kutubtiisa ka midana wuxuu yidhi madhab almaalikiya huwa sawaab marna wuxuu yidhi ijtihaadu alimaami walqaadi ha loo celiya jaasuuska dilkiisa iyo dayntiisa marka maxay saa u noqotay culamo waxay yidhaahdaan haddii xugum lagu cileeyo wasfi caama lagu cileeyo wasfiga akhaska ah yakuunu cadiima ta'hiir haddii wasfi caamo mawjuud ah mid khaasa wax lagu cileeyana midka caamka yakuunu cadiima ta'hiir maxaan oga jeedaa haddii ay islaamnimadu ruuxa ay wax tarayso ninkii sir bixiyaynu ka hadlaynaa inuu muslim yahay oo tukado oo soomo salaado hadday wax taraysa jaasuuska sirta bixiyey nabigaa ku cilayn lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabigu hadduu odhan lahaa cumarow ka leexo muxuu aha xaatib ibn abi baltaca liannahu waa maxay waa muslimun yaquulu laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah yusallii wayusaki wayasuum wayaxuj waxay noqon lahayd in lagu cileeyo dil la'aanta iyo deynta xaatib lagu cilleeyo bilislaam nabigu wasfiga caamka meesha yaalla yuu ka leexday dheheen maalikiyu wuxuuna u wareegay tilmaan gooni oo akhas ah tacliilu اlxukmi biwasfin akhasa yajcalu lacama cadima ta'hiir waa in laisla fahmo haddii laakiin wasfi caama wax lagu cileeyana akhaska meeshuu ka baxahaya ma tahay mise maaha hadduu nabigu odhan lahaa xaadib lama taaban karo liannahu waa muslim waa reer badar iyo waa muhaajiri iyo waa ansaari iyo hooyadii baa joogta maka iyo macna ma yeelateen ma tamse ma ah maxaa yeele islaam baa meesha yaalla callaqa alxukma bilislaam nabigu saa ma yeelin wuu ka leexday wuxuu u leexday ilaa wasfin akhasa min alislaam markaad marka tidhaahdo nin baan soo qabanay jaasuus leexadaan saartay waxaad tihi hadili maxaa yeele waa muslim waxaan ku dhihi nabigu ma dhihinayma adu xageed ka timid nabigu muxuu yidhi waa badri warka maalikiyadaad fahanteen bay ila tahay hadduu islaamnimadu xaadibu hatarayso nabigu muxuu geedaha iyo xagga ka doonay dheh muxuu nabigu u fogaaday islaam muuqadoo cumarna fahmahayo dadkao dhanna yaqaanaan baa yaallee nabigu aayar muudarsado oo dhah waa muslime ka leexda hawshu waxaa weeyay dheheen marka warkaa waa cadda imaan halkaasay mareen oo waxaan weli ku jiraa warkii ahaa muxuu ahaayey ina mawrid annasi ida اjtamala calىa wasfin yumkinu ictibaaruhu lam yajuz ilqaa'uhu ilaa bidaliil warkaasi waa isla faana tahay niman baa waxay yidhaahdeen manaadku waxaa weeye ta'awulu xaaibin wa tasdiiqu nebi sal slam ta'awulu xaaibin wa tasdiiqu nebi sal ly slam xaadiboo sheegtay cudurdaar sheegtay macquul ah iyo nabigoo cudurdaarkii tasdiiqiyey marka marka waxay yidhaahdeen haddii la helo ruux muta'awil ah oo ta'awil macquula sheegtay xaggana la helo ruux hawshaasi xaqiijinaya bitaxqiiqi walyaqiin waynu aqbalaynaa warka asaga ah laakiin maadaama ruuxu markuu sir bixiyo ee gaale xog u gudbiyo daahirkiisu inuu kufri ku dhacay uu yahay wuxuu sameeyeyna ay tahay calaamad iyo daliil cala alnifaaqi waalkufri albaatini xagganna aan lahaynin ta'wiilka uu sheeganay iddacihiisa wax kaloo tasdiiqiyo u makhraati kaa ka shahaadati muxamadin sal lay slam qadiyadda xaadib waa qadiyad khaasa laa yuqaasu calayha bay yidhahdeen idan fa cilatu xaaibin waa cila qaasira laa tatacaddaa mawdicaha bay yidhahdeen ragga sidaa yidhi yaa ka mida waxaa ka mid a alimaam cabdulahi maaziri fii kitaabihi muslim waxaa ka mid a eh, abulwaliid ibn rushd almaliki aljad ninka weyn albayan wataxsiil waxaa ka mid a khataabi waxaa ka mid a mxuu ahaayey qurtubi saaxib almufhim kulli way tilmaamayaan weliba labada saddexda maalikiyada aad u tilmaam qadiyada aad uga hadla waxay leeyihiin markaad gaalo u qorto waraaq iyo dhambaal iyo xog aad bixiso waxaa tahay muwaali lilkufaari waalmushrikiin waana u gargaartay daahiruka waa alkufru baad ku dhacday waxaad sheegatay inaadan gaalnimada u jeedin waxaana sidausan ka ahayn iddicaa weeye addacwa inaad wax sheegato maca daahirin mukhaalifin lidacwa laga aqbali mahayo nin baa nabiga caayay ciyaadan billaah ilaahay buu caayay ciyaadan billaah sanad buu u sujuuday dhab baannu siinay wuxuu ku yidhi carabka iga boobay nabiga caydiisa carabka iga boobay waxaan rabay nin meeshanoo dhib inaan higaadiye eh, eh, carabka iga boobay nin maantaan isku xanaaqnay baan rabay inaan higaadiyey carabka ilaahay ba igaga dhacay qariinana ma jirto madaahirka carabkiisa wixii ka soo baxay baynu xukumaynaa mise wuxuu sheegtaynu xukumaynaa culummadu muran kama qabaan in daahirka lagu xukumi oo la dili haddaysan jirin qariina mu'ayida lima dacaahu carab badan oo carabka uu ka dafo uu hebel la aado asagoo cali u socdo um ku dhaca ma muuqato argagax badan iyo farax badanoo akhta'a min shiddat alfarxi meeshii ma taallo asagoo dhaashan oo kaftamahay oo dhoolla caddayn buu nabiga kaas inkaasuu carabka iga boobe la socda ha degdegana lan turaacu waxaan leenahay leexdaa lagu saarahayo marka waxay leeyihiin wadaadahan inaad wax fahantaan maan rabaa aniga go-aankayga ii dambeeyo wadaaddahan waxay leeyihiin xaaib wuxuu ku dhacay fal daahirkiisu u yahay hee alkufru wاlkhiyaanaةu wاlnifaaqu iyo wax kasto reer xumeeyoo dhanba cumarna daahirkii buu ku dhagay xaaib wuxuu sheegtay shay khilaafsan tuhmadii lagu haystay iyo umar dacwadu ku soo dacweeyey wax khilaafsan buu sheegtay idan umar yaddaci wa huwa daahir xaaibna yudaafic can nafsihi waxaan muuqanin oonan aragano buu isku difaacahaya labadaa markay isqabteen maxay ahayd in cumar la taageeray ahayd laakiin dacwadii xaadib uu sheegtay iyo difaaciisii waxaa la helay qariina xoog badan oo rajaxdo tasdiiqu الnabiyi laa taquuluu lahu ilaa khayran fainahu qad sadaqa maali nimankan marka waxay leeyihiin ta'wiil daahira waa inaad la timaado labo tasdiiqna uu yimaado ku xoojiye labadaa qodob markay israacaan alta'awul اlmacquul asaa'iq maca tasdiiqi الnabiy ayaa uu ku badbaaday muxuu ahay xaadibe sheegashadiisii oo keliya kumuusan badbaadin daahirkuna cumar buu taageersanaa halkaasay nimankan mareen maxay rabaan marka nimankaasi inay ictibaariyaan laba wasfi oo ku timid fi اlqadiya wasfu taawul watawiil iyo tasdiiquhu sal ly slam ou yidhi fainahu qad sadaqakum laa taquulu ilaa khayra inaha inaad ila fahanteen bay ila tahay ninka yidhaahda maalan jaasuus kastoo muta'awil ah waa in la sii daayo la cafiyo kaan muta'awil ahaynna waa in la dilo waxaan leenahay wuxuu ka fogaaday xadiidkii dalaaladiisii iyo qadiyadii mooradii xadiidkuba uu ka baxay muxuu baxay ma tawiil khaasaa ku yimid xadiidka mise jinsu tawiil cudurdaarku sheegtay bimacnaa xaadhib ee isku difaacay ma cudurdaar go-an oo khaas oo ah in kitaabka uu diray iyo fariintiisu muslimna aysan dhibaynin gaalla aysan wax taraynin xaggana ay manfaco ogu jirta ahalkiisa iyo reerkiisa ta'wiilkaas noocaasoo kale ah miyaan ictibaarinaynaa oo ninka ku difaacanaa mise nin walbo niyo xoogu nayrobi ay kulashahay oo meeshana muxuu ahaay limonia dadku gasho oo dhib baa jiro markaan shaqo fiican waaye ayaan qolyaha wahaabiyada ka shaqaystay taawiilka noocaasa ma ictibaarinaynaa mise xaadib ta'wiilkiisa oo kale wax la mid ah oo ah in falka iyo waraaqda iyo dhambaalku bixin gaalo aysan waxba taraynin muslimna ayn dhibaynin asaguna ay dheefinayso ta'wiilka noocaasa miyaan dhiigga ruuxa ku badbaadinaa mise nin walba wax sheegtay baa or iska tag aan dhahnaa niman halkaasay taagan yihiin laabudda ta'wiilka khaaska ah waa in la helo gabagabada waxaan u jeedaa qolyaha waxay yidhaahdeen jaasuusku gaaloobahaya waxaa weeye waa markuu sir bixiyo sirtaasna u diro gaalo muxaaribiin ah gaalo dagaal naga dhexeeyo nimanka istimbaad bay sameeyeen weli wasfibay raadinhayaan meesha ku jira waxay leeyihiin xaaib dhambaal buu diray yuu u diray gaala dagaal naga dhexeeyo oo cadowa quraysh ah waxay leeyihiin haddii dhambaalka u diri lahaa gaala aan dagaal naga dhexayn oo ah, ama musaalimiin ah ama ahlu dimmo kaleoo caadiya ah uu sir siin lahaa muusan gaaloobin bay leeyihiin ama dhiiggiisa lama bannaysteen limaada laabudda min ictibaari alawsaaf alwaarida fi maxalli اlxukm oo waa maxay xaadib wuxuu dira dhambaal ku aadan kufaar xarbiyiina wadaaddo mucaasiro hadda jooga waxay dheheen waxaa kaloo la muhiima ah in la ictibaariyo gaalada xarbiyiinta ah ee sirta la siiye lagu gaaloobahayo ama dhiiggada lagu banaysan waa inay yihiin mutaalabiin niman ayagu la baacsanhayoon ku duulayna waa inay yihiin maxaa quraysh baa la baacsanhayo lagu duulahayo laakiin markaan annagu muslimiinnahay gaalana weerarayso oo dalka iyaga ay weerarayso oo iyadu ay soo qamaamayso qamaamo tahay iyadu didaysaba markaa ninkii sir bixiya qowlan waaxidan waa gaal bay labada xaalay kala qaadahayaan xaadib asagoo madiino joogo muslimiinta dhex joogo oo asaguba diyaargaroobay inuu duulo oo gaalada u dhiilqaabo baabi'iyo ayuu sir bixiyey gaal marka laga xoog badan yahay oon ku duulayno sirti la siiyo ee wadaad ku khaldamo waanu cudurdaaraynaa haddaan xumaan kala jirin laakiin markay gaaladu weerartay innaguna gacankuga badnahay oon difaac ku jiro ninka sir bixiya gaalkaba saa ka daran bay dheheen maxay rabaan inay kala qaadaan markaan daalibiinnaha iyo markaan matluubiinnaha innagu nin walba wuxuu isku dayaa in xadiidkaani uu wax kala baxo oo meel fooda u saaro xadiidkaana lama hayo waa qadiya shaa'ika mushkila hawsha in aad loo fahmo wey laakiin waxaan diidanahay inaad ka fogaataan xadiidka saaxadiisa laga fogaado xadiidku haddaan laga been sheegaynin hawshiisa waan gabagabayn doonnaaye waxaan u jeednaa waxaan rabaa awsaafta meesha ku timid oo dhanba wixii ictibaar leh waa in la ictibaariyo awsaafta meesha ku timidna qaybna waa mansuusa bilisaani cumar aw bilisaani muxamadin sal ly slam aw bilisaani اlmutaham xaatib ibn abi baltaca radi allahu tacala canh awsaaf waa mansuusa awsaaf tilmaamana waa istimbaadaad inta marka wasfi mansuus ah wax lagu xidhi karo laa xaajata ila alawsaaf almustanbata cinda ahlicilmi sidaas wey baahiba looma qabo liannaha takfi wasfiga waxaa loo raadiyaa hee in xukumka lagu xidho haddiiba wasfi meesha yaallo xukumkii lagu xidhi karo meelo kale inaan lexan laa taalibiin walaa matluubiin walaa takarur walaa duhuuru salaax howlahaasoo dhan baa inaga daaya niman baadhiga laba dhowr sa meesha taal ninka inuu badri yahay inuu ta'awulsaday oo cudurdaar macquula sheegtay tasdiiqu nebiy waxaa raacay muhiim muhiimoon laga tegi karin ta'awulkiisa marka la tafsiilinayo inuu sheegtay falkiisu inuun ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muminiinta uusan dhibaynin ahalkiisana oo anfacahayo idan ta'awulka qaybihiisii weytaa marka ta'wiil saa'iqa ah oo musawiqaad xoog badan leh oo taal tasdiiqu nebiy kownuu mxuu ahaay xaatibin uu yahay badriyan awsaafta laabudda min ictibaariha intaasoo dhan baa meesha taalla ninkii marka awsaafta ictibaarin waaya ee meel kale indhaha saara warkiisu waynu ka hadli doonnaa idinkuna waxay ila tahay inaad fahmaysaan qadiyadda ayada waxay ila tahay inaan suuradda xadiidka gabagabadeedii soo dhoweeyey oo waxaan leenahay ninkii jaasuus baan qabanay sir bixiyey waa muslima ha la sii daayo waxaan leenahay antum aclamu am illaah islaamnimada aad sheegaysa nebi maxamed ma milicsanine badriyuu milicsaday ama wuxuu milicsaday kitaab aan dhib iyo rafaad ummad u geysanayna muslimiina aduguna bidaayat alamriba waxaa tahay qaasid liidraari lmuslimiina wa adiyatihim xaaibna wuxuu yihi maya nebi maxamed oo kitaabkii ummadda cidna dhibi mahayo waxaan rabaa marka qadiyad labaad inaan u guuro oo mawduuca hoos imanaysa intaasi waa hordhac qawaacidda ku saabsan waxaanu u gudbaynaa culummada muslimiinta ee xadiidkan ka hadlay jamiica almadaahib ninkii dooniba ha noqdeene qadiyaysan isku khilaafin baa jirta oo ah qolyaha jahmiyadan hadda ay ku wareereen muxuu aha ka shariif xaatim ibni caarif alcawni aljahmi alcaniid iyo cabdicasiis riis ariis lacnat ullahi tacaala calayh iyo ragga la halmaala ee qadiyada ay ku wareereen xaggana ay isku direen inay inkiraan ayaa jirto xataa xata aljahmiya alashaacira aysan inkirin maxay tahay cumar go'aanka hore uu qaatee ah falkanoo kale ninkii sameeya inuu dil mudan yahay ama munaafiq yahay ama dhiiggiisa la daadin lam yunkir calayhi salaatu wasalaam calaa cumar taqriir iyo cadamu inkaar bay sal culimmadu soo guuriyeen nabigu sal ly slem markii uu ogaaday inuu xaatib leeyahay cudurdaar leeyahay ayuu yidhi innahu qad sadaqa laa taquulu lahu ilaa khayra qadiyaddaas marka kutubta lagaga hadlay baan idiin celcelinhaya alimaam albayhaqi raxmat ullaahi tacaala calayh mujalladka tobnaad ee sunanka safxada wuxuu leeyahay walam yunkir calaa cumara radia allahu tacaala canhu tasmiyatahu bidalika id kaana maa facala calaamatan daahiratan cala الnifaaqi wainamaa yakfuru man kafara muslima bigayri ta'wiil ma inkirin buu leeyahay leannu qadiyadii baa u kala qaadan culummada waxaa sidaa odhanaya oo kale abulwaliid ayaalisi abulwaliid ibn rushd aljad wuxuu leeyahy asagu walam yunkir calayhi الnabiyu sal ly slam qowlahu nebi maxamedoo falkana u sameeyey waa khiyaano waa kufri waa diinka bax dhiiggiisay bannayn ha la daadiyo falka min xayu daad iyo xukumka xaadi farqi baa u dhexeeya hadda iskaagaa qasantana haddee wadaad buuqa iyo mid dhawaaqi midna ku anfici mahayaan ilaahin baa wax ku fahansiin kara xaaladda falka marka la qiimaynayo iyo xaadib marka la saarahayo xugum waa laba kala mas'alo culummadu tay leeyihiin nabigu wuu qaray oo ma inkiran cumaran laguma diidan waxaa weeye qiimaynta falkaani mujaradan can xaaib war xaaib halkaa inoo dhig bal sidiisuba haye ninka sir bixiya muslimiintii sirteedana gaalaa u dhiiba sidaana sameeye xukumkiisu muxuu yahay calaamad nifaaqiyo kufri ma tahay haa bannaankay taallaa intaa nabigu ma inkirin bay leeyihin marka ama dil ha keeno oo adugu jaasuusku waa muslim dheh ama kufri ha keeno oo jaasuusku waa gaalleh sida cabdulahi bni wahab almisri tilmiidi malik eh, ama mxuaha saxanuun ama cabdiraxmaan bnu qaasim ama alyabu jacfar axmed nasr adaawuudi waa murtad dheh jaasuusku ama waa muslim dheh aday kugu tallay culum waxay ka hadlahayaan falkan qiimayntiisa uu cumar qiimeeye nabigu ma inkarin eh, nabigu wuxuu u cudur daaray qiimaynta intii la qaadahee in dhakada xaadhib laga saaro hawsha inaan isla fana ila tahay ibnulsaguna wuxuu yidhi walam yunkir calayhi الsalaatu wasalaam qowlahu walaa qaala lahu ina dalika laa yajibu fi dalika alficli aad loo fahmo muhim jiddan wainama ahbara annahu laa yajibu calaa xaaibin nabigu ma inkirin buu idhi in falka noocaasa xukumka uu leehay laakiin nabigu wuxuu u sheegay xaaib in xukumkan uusan qabanaynin dad kale laakiin oon xaadib ku baab ahayn ayuu qabanhaya oo fidhaha loo gelinhaya mata mise maaha likownihi min ahli badrin maca qabuulihi licudrihi wاladii اctadara bihi licilmihi bisidqihi fii dalika min jihati اlwaxy mujaladka labaad an boqol soddoniyo toddoba albayaan wataxsiin shaykhulislaam ibnu teymiya oy bacdu zanaadiqa wararan jirin ka soo guuriyaan asaguna qadiyadan inuu nabigu inkarin buu sheegaya wuxuu leeyahy sheekhu waa sheekh imaamka saddexaad wayadullu calaa jawaazi qatli sindiiqi almunaafiqi min hayri istitaaba ninka sindiiqa ee munaafiqa ee gaalnimada qarsanhayay islaamnimada muujisanhayay ee intii la dabagalay xogtiisii lasoo helay hadhow cabaaday ee yidhi wix waan ka tubtu ilaa rabbi laga dhagaysan maayo culummada ku tagtay waana madhaba jumhuuri salaf madhab ahli اlmadiina maalikiyu kaiir min alaxnaaf wa huwa araajic min xayu ninkaas zindiiq baa loo yaqaanaa waa munaafiqi hore un weeye nimanna waxay dhaheen azindiiqu akhasu mxuu cafwan azindiiqu akhasu min annifaaqi aw acamu labadaba war jira wey alimaam ibnu teymiya ragga qabuu ku jira qadiyadda ayada ah wuxuu leeyahay ninka gaalnimada qarsanayay islaamnimada noo muujisanhayay een kadibna xogtiisa helay markaan soo qabanno hadduu toobad keeno ka dhagaysan mayna waan dilaynaa ama asagoon toobad la weydiinnin baa la midi raacin karaa ma daliil qisatu xaadib buuri maxaa u daliila xaadib falkiisi baa cumar lam yastatibhu wاnnabiyu lam yunkir calayhi warka inaad fahantaan muhim jiddan wuxuu uhi sheekhu wayadullu calى jawaazi qatli zindiiqi اlmunaafiqi min hayri istitaabati ma kharajaahu fi الصaxiixayn fi qisati xaaطib bn abi baltaca radi allahu tacala canhu qaal faqaala cumar dacnii ya rasuul allah adrib cunuq hada almunaafiq fadalla cala ana darba cunuqi اlmunaafiq min hayri istitaabatin mashruucu id lam yunkir الnabiyu sal ly slam cala cumar istixlaala darbi cunuqi اlmunaafiq asaarim almasluuc calaa shaatim rasuul mujaladka saddexaad lix boqol lixdan iyo afar safxada ah kan matbuuc ee muxaqiqa ee saddex mujalladka loogu laabto sidaa ragga yidhi waxaa ka mida culummadu waa badan yihiin inaan soo ururiyaan isku dayahayahay leanna qadiyadan waa qadiyad lagu ciyaaray oo dadka qaarkii ay ku tunteen marka in wadaaduu wax yidhaahdeen la tilmaama sidaa ragga odhanaya waa ragga qaba xataa inuu jaasuusku yahae muslim qabitaanka iyagu qabaan hanoo dambayso laakiin waxaan ka rabnaa inay nala ogolaadaan xaqaa'iqda meesha ka jirta alxaqaa'iq alcilmiya ee ku timid qadiyadan waa in la sallimo kadib horta go'aankaad adugu qadan ha noo dambeeyo tiibay wadaaduhu marahayaan laakiin kuwa hadda maanta jooga ammaanana ma laha aqoonna ma jirto waxay doonaan bay iskaga hadlahayaan alqaadi ciyaad nafsa shay buu le asaguna wuxuu leeyahay asaguna qowluhu dacnii adrib cunuqahu xujatun fii jawaazi qatli jaasuus almuslim faina الnabiya salى اllahu عalيه ali waslm lam yunkir dalika min qowli cumara wainama cadarahu bigufraan اllahi liahli badrin dunuubahum waliأnnahu lam yakun minhu qablu miluha wuxuu leeyahy mid kalena hadda kahor muusa samay hadduu ku ceshan lahaana maligiibaa waa hawliha idiin soo sheegay way wax kaga noqon maayo ikmaal lmuclim fii sharxi saxiixi muslim mujalladka toddobaad shan boqol soddon iyo toddoba lagu laaban karaa zaynuddiin ibnu munayir almaaliki baa asaguna sidaa odhanaya oo wuxuu leeyahay xadiidka xaadib wuxuu xujo u yahay limadhab almaalikiya oo ah jaasuuska waa in la dilo limaada lianna lam yunkir الnabi sal slam jacala الtajasusi cilatan walaakin bayana almaanica alkhaasa bih halkaasu isagun waa la maray masaabix ljaamic fii shari saxiix ljaamic jaladka lixaad lagu laban kara sidaa waxaa yidhi oo asaguna sallimay alimaam abulfaraj ibnuljawsi kitaabkiisa kashfu mushkili saxiixayn mujalladka koobaad sidaa waxaa kaloo qaba kama gaaro waad igu daalaysaan bay la tahay waqtina waa iska yaryahay marka maraajicdaadin siinaya alqaadi bn carabi almaliki kitaabkiisa tuxafan eh, caaridat alaxwadi bisharxi tirmidi mujaladka lixaad safxada boqol soddon iyo sideed ilaa boqol soddon iyo sagaal baa loogu laban karaa waxaa sidaa asaguna yidhi alimaam ibnu muflix kitaabkiisa alfuruuc ibnu muflix majaladka tobnaad boqol toban iyo lix ilaa boqol toban iyo sideed waxaan soo sheegay sideed imaam nin walboo caalimo qadiyadda ka hadlayna waa xaab inuu sidaa u tilmaamo idan waxaan leenahay falka noocaasa qiimayntiisu uu cumar qiimeeyey waa ku saxna annaguna ma inkarin taasi waa masalo xukunka aan soo qaadno dhakada ma ka saaraa umar wuxuu idhi haa waan ka saaray xukumka xaaladda waan qiimeeyey xaaqibna waa astaahilaa nabi allow dhakadaan ka saari burkeedina waa daba socdaabuu nabigu wuxuu idhi anugu maanic baan ogahay ninkan loogu cudur daaro innahu qad sadaqa hoos baan u dega ninkan warkiisa anaa haya waxaan muran lahayn daahirku inuu xujo yahay lagu dhaqmahayo maa lam yuclam bibaطinin yukhaalifuhu daahirka waan ictibaadayna waana waajib ruuxa waxa ka muuqda in lagula dhaqmo laakiin haddii la ogaado baaطin khilaafsan daahirkaasi waa mulqa lagu dhaqmi mahayo xalaynu soo maraynay saxaaba daahir ku dhegay iyo nebi maxamed oo baaطin ku dhego lagu kala tegey xaaib ee eh, cumar baa eh, nabi maxamed baa ummadda wuxuu ka macawista la dheereeyo iyo sarwaalka hoos la geeyo shoollaha ninkii dheereeyana maa asfala min maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi man jara saboo khuyalaa abubakar nabi allow wuxuu hi anu markaan guntado maradayda qaybo ka mid ah dhulka tagto iga fakata nabi allow maxaan sameeyaa nabi wuxuu yidhi innaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa waxaa le kuma jirta ragga waa laga reebay howlahan waa howlo nabi weeye nabi wuxuu ihi um-, eh, sabciina alfan min ummati baa jannada geli bikayri xisaabin walaa cadaab nabi allow igu dar buuin igu ducayn in alla igu daro cukaasha ibn muxsan anta minhum ummu xaraam baa nabigu maalin gurigeeda hargala markaas asagoo faraxsanoo qosli soo toosay nabi allow maxaad ku qosliyatay adxaka allaahu sinaka iligaada allaha ka qosliye oo ishada allaha dogsiye nabi allow maxaad ku qosashay xul waxaan arkayoo laytus ummadayda qaybo ka midahoo badda ku duulooo gaala ku duuloo kalmuluuka cala asira dooma waaweyn watoo badda jiidhayo gaala iska dhicinhaya nabi allow igu ii inaan ciidankaa la duuloon raaco nabi wuxuu anti anti minhum waad ku jirtaa waad raaci doontaa nabigu hurdadii ku noqday waxa kadib haddana asagoo faraxsan oo nabigu qosdiibu soo toosay nabigu su weydiisay nabigu wuxuu ku soo celiyo haddana waxaa la ituso ummadayda qayb ah ka mido sidiisi le kaba daran kuwii hore oo iyaguna duulahayo awliya ilaahay oo gaala ay kala baxahayaan badaha ku duulahaya ood moodo boqorad ku fadhiya muxuu ahaayey kuraastoodii nabi allow kuwanna iigu duce bay tiri nabi wuxuu anti min alawaliin ciidanka hore aan daray buu i kuwan is arki hawlahan howla ambiyo wey waa isla fahmeen jiddan wey nabi wuxuu anti min alawaliin ku horaad ku jirtaa sidee bay noqotay khilaafadii mucaawiya ayay muslimiintu qaybo kamida mida ku duuleen shaam baddeeda intay kadubaddan dhexe ayay gaala ku duuleen muslimiintii bay raacday doontii la raacday iyadaiyo ninkeedii markii intii gaala la soo jeebay qubrus giriga lagu duulay qubrus meesha loo yaqaan markii intay muslimiintu soo laabteen ay ka soo baxeen baddi yaa riti loo keeno gabadhu damacday inay fuusho ritigii bay ka dhacday waa dhimatay ciidanka dambe nabigu uu tilmaamay uu yidhi nabigu anti meel awalin kuwaa soo gaari maysidna khilaafadii yaziid ibnu caawiya baxoo ka dambeeyey iyo ma ahe cumaan ibnu cafaan xilligiisibay baxday tan dambana mucaawiya ahay labadu waa la sheegaa waxaan u jeedaa labadaa ciidanay badda ku duuleen shaam bay ka duuleen badda dhaxayna ku duuleen qubrus iyo girigayna ku duuleen labaduna waa jireen umuxaraamna wuxuu ku daray faylka hore fayl dambe soo gaari mayso fayl dambe is arki mahayaan abu abudarda baa loo sheegay ole nabi maxamed baa maanta wuxuu yidhi innahu sayakfuru qawman bacda iimaanihim abudarda dareen baa galay maradiiba soo qaad soo orday nabi maxamedow waxaa laii sheegay inaad tiri dad muslimiina diinta ka bixi gaaloobi doona e, nabi allow arrintan ma jirta uma tiri mise way kaa sheegahayaan nabi wuxuu yidhi nacam ana qultu dalika walasta minhum nabi wuxuu yidhi anugu waan idhi waa saas oo muslimiin baa diinta ka bixiyo maradoo gaaloobi laakiin adigu kuma jirtid rag badan baa hawshaa la siiyey inta nina nabigu hawl khaasa kaga warramay lama tirin karo idan waxaanu u jeednaa culummadu kulligood qadaayaadkan ee ficilka qiimayntiisa ah maysan isku khilaafin inuu sidaa cumar uu sheegay uu yahay daahirkiisu ha awileen kufrigu cumar sheegay waa kufri nifaaqa e, halowluqluuqa laakiin in nabigu uu sallimay qiimaynta cumar taasi way caddahay farqiga u dhexeey nebi maxamed iyo cumarna wuxuu noqday nebi maxamedna calima bilmaanici alkhaas bixaatib cumarna ma ogeyn hadda ka horna waa aniga tilmaamo idin idhi ruuxa muslimka ah ama mufti ha ama qaadi ha noqda go'aanka qaadanaya waxaa uun saaran oo kaliya waajib ku ah inuu ogaado sababka uu ruuxa ku takfiirin ama uu ruuxa ku dili ama uu ku dayn alcilmu bilmuqtadi wasabab walcila waajib kuga ah xaggana waa inaadan ogaanin oodan ka warqabin ruuxa inuu maanic leeyahay xukumka ka manciya idan cumar calaa hadiljaadu ku socdaa waxaa u muuqatay in ninkan uu la yimid fal daahiroo muslimiin uu kaga hiiliyey gaal loogu hiiliyey wax cudurdaaroo hadda ninkan lagu daayana ooma muuqanin fa xakama calayhi bilkufri kadibna dilkiisii nabi maxamed buu idan weydiistay nabigu laakiin wuxuu ogaaday oo ka warqabay in ninkan cudurdaar uu leeyahay una muuqato imaa bijalsat taxqiiq ugu muuqato wa imaa biwaxyi min allah mar hadduu maanic ogaaday khaas ku xaadib nabiguma tagfiirin karo see loo tagfiirinaya ila maanic buu leeyahay saaiq ah qadiyaddaa waa qadiyad iska kooban weyn waxaan u gudbaynaa qodob labaad oo muhiim jiddan ah, oo ah cumar xukumkuu gaadhay waa aniga tilmaamay xukumka asagaa sidaa uu yahay culamo ma u tilmaamay maya oo mise iska sheeganaya culamo waxay leeyihin xukumkaa uu gaadhay xaadhib xukum saxan buu ahaa min xay marka la fiiriya ficilka qiimayntiisa qorshaynta ficilka iyo asaga xukumkiisa marka la fiiriyo waa saxan yahay waxa un maxalunisaaca ah? waa xukumka in la saaro shakhsiga mucayanka xaadib ah alimaam alkhaaa'i baa qadiyadda aad oga hadlay macaalimu sunan mujalladka labaad waa idin soomaaliyan ayaa una mujalladka labaad laba boqol shan lagu laabto wuxuu leeyahay xadiidka xaadib waxaa laga qaadanaya ruuxii muslim ah ee muslimkala gaalaysiiya ama nifaaqaysiiya ijtihaad iyo aqoonteedina leh ama garashadeedii ciqaab iyo xadgudub ma mudno miyaadan u jeedin buri cumar inuu xukumay xaatib oo nebi maxamed xukumay inuu mu'min yahay saadiqa fii iimaanihi xaadib waxaa la xukumay inuu yahay mu'min saadiq fii iimaanihi bacda ma la xukumay inuu yahay saadiq fii iimaanihi bnu cumar doona haddana inuu dilo codtana dhiiggiisa banaysto cumar nabigu ma tacniifay mana caanin maxaa jira buur waxaa jira cumar xukumka uu qaatay iyo go'aankiisu waa mabni wa jaari calaa daahiri xukmi diin buui khadaabi xukumka sharciga ayuu ku dul socda oo daahirkiisa ah say ku tahay munaafiqow yaad ahayd buuhi munaafiqu waxaa lagu yaqaanay ruux islaamnimo muujista iyo inuu diinta islaamka gaalada idhaaru nusrati اlmuslimiina daahira wa ibطaanu nusrati اlkaafiriina siran wa baatinan baa lagu yaqaan falkii noocaas ahaa oo kalaa xaadhib ka muuqday buuhi daahirka wuxuu noo muuqdaa nin diyaargaroobahaya faraskiisa haysta inuu jihaado halgamo gaala meel saara doonaya waa daahir ka muuqda hoosta waxaa ka soo baxday waraaq hoosta laga dhiibahayo gaal hoosta looga gargaarahayo falkan marka la qiimeeyona waa ficil munaafiqiin iyo ficil gaala buui falkaanu cumar go-aan saaray buuuna ku saxan yahay hawsha ayada ah falaa yastaxiqu tacniifa walidaalika lam yunkir calayhi salaatu wasalaam buu leehay inaad intaa inka badan ma filhayo inaan waxcelcelin kare kitaabka ha loogu laabto waxaan u gudbaynaa qodob afraad oo ah isla mabxadkii baynu ku jiraaye qawaaciddii sharaxeedii iyo daraasadii qadiyadda labada qodob baan isku hiin hosgelinaya insha allahu tacaala taas way soo dhammaatay qodobka aan gudbayna afraad waxaa weeye xaadib ma muta'awil baa mise ahay xaadib inuu muta'awil ahaa lam yakhtalif calayhi axadu min almuslimiin oo xadiidka ka hadlay inuu muta'awil ahaa oo wax ta'wiishaday layskuma khilaafin laakiin waxaa laiskugu khilaafay fii taxdiid wa tacyiini nowci ta'wiil ama caynu ta'wiil wuxuu ahaabaa laisku khilaafay laakiin inuu min xayu اljumla wax ta'wiishaday bimacna cudurdaar buu sheegtay uu u arkahayey inuu u bannaynayo falkaa inuu sameeyo xaadig wuxuu u arkayay wuxuu samaynay inuu saxan yahay xagganna uusan ku khaldanayn una bannaan tahay limaada dhibba ma laho muslimiin dhibi maysid ayib nebi maxamedna dhibi maysid gaalla waxba tari mayso carruurtaada iyo hawyadaa iyo maalkaada waa lagugu difaaci intaasu iska dhaadhiciyey sidaa walaqad ablaqa man qaala buui qurtubi saaxib lmufhim man qaala qalla maa yuflixu saaxibu ciyaal nin saaiib caruur oo saaxiibu xaas ah inuu liibaano waa adag tahay sidaa darteed sufyaan athawri makhraatiga nimanka xaasleyda ee caruurta badan leh xaggana fuqarada ah makhraatigooda muusan qaban jirin uu iska ilaalin jiray ninku waa nin iska baahan beentaa ku badan ballanqaadkaa ku badan ballanfurkaa ku badan nacamlayntaa ku badan indhuhus warheh buu ku leeyahay lannu nafti baa haysa hadhow waxaa laga yaabaa inuu ka baqay hadduu runta kuu sheego war sidaa ma ahe hebelo waad khaldan tahay wayna kaa maqanta ilaahay ka cabso waxana waa khaldan yahay oo indhaha uu soo taago berri ninkii shaha kuu shubaa la rabaa hade marka ayada ah. dib buu u cabsanhaya ama salaanta lagaa goostaa ama adan biil helin ama lagugu xumeeya ama ama marka ninkaa iskuma filaba mar hadduu isku fillan waa ninay qandhahaysi ha la ilaaliyo xaadib marka caruurtiisio meeshii lagu baabiinayay ee maka hooyadii walaalihii hantidiisii yuu yidhi aad difaacatid ku difaacan wuxuu is yidhi fal iyo gacan geysa muslimna aan wax yeelina gaalna wax tarayn cudurdaarkaasaa u muuqday tiibuu yeelay xaadib inuu muta'awil ahaa muran ma laha qadiyadda waxaa qaadodhg aad oga hadlay oo idiin soo gabagabaynhayaa alimaam abubakar aljasaas wuu ka hadlay axmed ibn cali arasi asagaa ka horeeya khaaabiiyo heyrkiiba ka horeeya saddeqoytodobaatanku geeriyooda nin aad u qiimo badan oo xanafi ah kitaabkiisa axkaamu lqur'aan mujalladka saddexaad shan boqol sideetan iyo labo ayuu sidaa ku leeyahay tafsiirka suurat lmumtaxina ha loogu laabto wuxuu leeyahay asagu nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo cumar farqiga u dhexeeya wuxuu ahaa cumar wuxuu maleeyey anlaa ta'wiila walaa cudra lixaaib daahiru maa facalahu kufri hadduu yahay tawiillo uusan lahayn cudurdaarna cumar uusan ogayn hawsha waxaa weeye in falka iyo faacilka la isqabadsiiyo soo laakiin nebi maxamed wuxuu ogaa inuu ta'wiil leeyahay cudurdaar walihaada cadarahu halkaasuu ku gebagabay sidaa waxaa maray asagoo alqaadi abu yacla alxambali waxaana soo guuriyey alimaam ibnujawsi fii kitaabi zaad lmasiir min cilmi tafsir ibnujawsi suurat lmumtaxina ha la fiiriyo sidaa asaguna waxaa maraya alimaam alkhataabi xamd bnu sulaymaan fii macaalim suna mujaladka labaad hadalka xaadib isagu mxuu ahaayey hadalka mxuu ahaayey khaaabi aad buu qiimo baday wuxuu le wa fi hada alxadiid min alfiqhi xadiidkan fiqiyaadkiisa waxaa ka mid a ana xukma almutaawili fi istibaaxati almaxduuri calayhi khilaafu xukmi lmutacamidi listixlaalihi min hayri tawiil xadiidkan waxaa laga fahmay buuri shayga xaaraantaa ruuxii ta'wiil oogu dhacay iyo ruuxii biduuni ta'wiil oogu dhacay inaysan ku baab ahayn ay kala duwan yihiin idan aad buu sharay qadiyadda xaadib oo wuxuu leeyahay wa fiihi annahu idaa tacaaطaa shayئa min almaxduuri waddacaa amran mima yaxtamilhu الta'wiil kana alqowlu qowluhu fii dalika kana alqowlu qowluhu fi dalika wain kana ghaalibu الظani bkhilaafihi alaa tara أن الأمر لما احتمل وأمكن أن يكون كما قال حاطب وأمكن أن يكون كما قاله عمر istacmala rasuul lah sl slm xusna danni fii amrihi wa qabila ma dacaahu fii qowlih hadal qiimo badanoo quruxsan wey gabagabad waxay noqotay faariqa udhexey nabi maxamed iyo cumar wuxuu noqdayhe nabi maxamed ta'wiil baa u muuqday bannaanka yaallo u fahmay cumarna ta'wiilka iyo cudurdaarka ma ogayn farakaba alficla calaa faacilihi nabi maxamedna faraqa bayna alfaacili waalficil limaada maanic baa jiray uusan cumar ogayn sidaasoo kale waxaa maraya oo caddeeya alimaam albagawi kitaabkii sharxu sunna asaguna waa maray mujaladka koyo tobnaad toddobaatan iyo afar safxada ah wuxuuna leey wa fi xadiidi xaatibin daliilu calى ana xukma اlmutaأwili fi istibaaxati اlmaxduuri khilaafu xukmi اlmutacamidi liistixlaali min hayri ta'wiil وأna man tacaaطى shayئa min اlmaxduuri ثuma dacaa lahu ta'wiila muxtamala yuqbal minhu وأna man tajasasa lilkufaari ثuma dacaa ta'wiila wajahaalatan yutajaafa canhu aggaas ka amima halkaas la maray adiyadda iga khusaysa waa maxay anugu aan ka rabo waa in tawiilku sheekhu uu salimayo halka waxaa ku tego sidaa maray alimaam ibn mulaqin xaafid mulaqin kitaabkiisa atawdiix lisharxi jaamic saxiix majalka sidey tobnaad ilaa laga celceliyey alimaam shahabudiin alqastalaani sharxiisa irshaad usaari fii sharxi saxiix albukhaari mujaladka sagaalaad iyo mujaladka lixaad asagu wuxuu leeyahay walaakin cadarahu الnabiyu sal ly slam lannahu kaana muta'awilan anlaa darara fima facala hawshuu sameeyey inaysan dhib lahayn buu ismoodsiiyey sidaasuuna kitaabka iyo waraaqda ku qoray taasuuna cudurdaar ka dhigtay mar kale wuxuu leeyahay oo kale asaguna wacadarahu nabi sal ly slam liannahu kaana muta'awilan id laa darara fima facala nafsa shay waxaa odhanaya asaguna imamlaqin wainama facala xaaibun muta'awilan fii hayri dararin lirasuuli illaahi sal slam fasadaqa allahu niyatahu fanajaahu min dalik sidoo kale waxaa odhanaya alimaam badrudiin alcayni kitaabkiisa cumdat lqaari fii sharxi saxiix bukhaari wuxuu asaguna odhanaya wainamaa aطlaqa cumaru annifaaqa calayhi liannahu waalaa kufaara qurayshin wabaaطanahum wainamaa facala dalika muta'awilan fii hayri dararin lirasuuli illah wacalima allahu sidqa niyatihi fanajaahu allahu min dalik xaafid ibn xajar asagu wuxuu leeyahay fatxulbaariga majalka sideedaad shan boqol iyo saddex wacudru xaatibin maa dakarahu fainahu sanaca dalika muta'awil walaakina xaaiban lam yunaafiq fii qalbihi wala irtada can diinihi wainama ta'awala fima facala min dalika ana iطilaaca qurayshin calى bacdi amri rasuuli اllahi sal slm laa yaduru rasuula allah wayukhawifu quraysha wuxuu ta'wiilsaday buu yihi in sirtaa la bixiyo gaalana wax tari mayso nebi maxamedna wax yeeli mayso wa xasana lahu hada tawiil tawiilka waxaa u qurxiyey oo u cunansiiyey buu i tacaluqu khaairihi biahli waladih id hum qicatu min kabidih walaqad ablaqa man qaala qalla maa yuflixu man kana lahu ciyaal walaakin latafa allahu bihi wanajaahu lima calima min صaxati iimaanihi wa sidqihi wagafara lahu bisaabaqati badrin wa sabqihi inahaas waxaan ila tahay sideed wadaad warkood baa idiin sheegay oo iyagoon qadiyadda ka hadlay tii horena toddobaan soo guuriyey xufaada halkanna toddoba kaleo nin walbaba ku jiro diraasat lqisa waاkhtilaafu اnnaasi fi lmaanic haddaan caawa ku darsan gebagabayn karan waan gebagabay haday ila fidana habeen dambeaynu qabirayna insha allahu tacaala waxaynu hadda soo gaadhnay in falka qiimayntiisa uu qiimeeyey xaay cumar uu nabigu uusan qadiyaddaas sallimo ogolaaday waan ka soo farxan la ila tahay ee qadiyadda labaad waxay ahayd inay culummadu aysan muran ka qabin nin asagoo haddee indhaha istirhayaba mooyeen in xaadib u muta'awil ahaa kulligoodna waa qaadaa dhigeen aduu marka ama jaasuusku muslim ha kugu noqdo oo ta'wiilku ha ka difaaca dil ama kaafir ha kugu noqdo oo ta'wiilku ha ka difaaca hee kufri maca wada socda kolba xukunku anfinaya hawl aniga ii taalla ma aha maanicaani iyo ta'wiilkaani xukunku anfinaya hadda ama qatli ha noqdo ama ha noqdo muxuu ahaa biduuni takfiir ama takfiir ha noqdo ha ii in nabigu qadiyadda hore ictiraafay oo usan inkirin tan xaadibna uu muta'awil yahay cumarna go'aankuu qaatay go'aan ku dhisan cala adaahiri waa muwaafiq lidaahiri xukmi diin yahay culimadu waa sallibeen waxaanu u gudbaynaa taxdiidka maanica hor istaagay xaadib in la takfiirin waayo ama la baynu usoo gudbaynaa wadaadduhu hadduu muta'awil ahaa xaadibna aan la dilin maxaa loo dili waayey sababkaasaa loo dili waayey kanaa loo samayn waayey muran badan baa ku jira nimal ku dhuftay laakiin hadda waxaan isku day inaan gabagabayno in badanoo ka mida waxay yidhaahdeen xaadib waxaa loo dili waayey hee wuxuu ahaa ree badar buu ahaa altacliilu bilmaanic yadullu calaa wujuudi almuqtadi bay taagan yihiin idan muqtadihii sababkii iyo ciladii keenaysay xaadib in la dilo wuu sameeyey warku hada huwa almuqtadi sababkii iyo qodobkii keenaya xaadib bidhigiisa in la bannayso imaa bikufrin wa imaa bitajasusin oo bikabiira min alkabaa'ira sababkii dilkiisa bannayn lahaa ee dhiiggiisa lagu daadin lahaa uu ku dhacay laakiin wuxuu ku badbaaday maanic baa yimid intaasay nimankaa taagan yihiin maanicuna waxaa weeye bitaxdiid bayna waa inuu yahay reer badar sidaas maalikiy dhan baa ku tagtay badankood rag yar mooyeen waa inagii soogu imunayar ba aha asagu wuxuu leeyahay xujatu asxaabu maalikin biqatli اljaasuusi bayinatu min xadiidi xaadib xujada maalikiyadu way caddahay buu ihi marka xadiidka xaadib bayna ka caddahay oo in jaasuuska la dila ah limaada lianna radia allahu tacaala canhu cazama calىa qatlihi bاtajasusi falam yunkir calayhi الsalaaةu wasalaam jacala tajasusi cilatan wlakin bayana lahu اlmanica alkhaasa bih faqaala inahu min ahli badrin whm maqsuusuuna bاlmaqfira fasaxat اlcilaة watacayana an yucmala biha cinda cadami اlmaanic اlmadkuur warkiisu bannaanku yaalla wuxuu leeyahay cilada laguu dili waa altajasus wa hada huwa almuqtadi maanica diiday ee hor istaagay inuu shaqeeyo muqtaduna waxaa weeye in reer badar ay yihiin maanicu waa khaas ciladuna waa cilla caama nin walboo tajasus laga helay waa in la dila buui oo qadiyadaasi bannaanka taalla liintifaa'i almaanici almucayan almadkuur halkaasuu ku gebagabay xaafna xajar baa asaguna qadiyadaa dhiraandhiriyey fatxubaariga mujalladka sideedaad wuxuu leeyahy wastudilla bاstidaani cumar calىa qatli xaaib limashruuciyati qatli jaasuus waxaa loo deliishaday cumar idanka uu nabiga weydiistay ee ah inuu xaaib dilo waxaa loo deliishaday inay bannaan tahay jaasuuska in la dilo walow kaana musliman ba allah ka dhigay saasuu taagan yahay wa huwa qowlu maalikin waman waafaqahu wajhu dilaalah saa loo deliishaday xadiidka nabigu xaaib maba diline jaasuus ha la dil ka keenteen wadaadow wuxuu xaafidku yihi anahu sala اllahu alayh ali wasalam aqara cumara cala iraadati اlqatli lowla almaanic wabayana almaanica wahwa kownu xaaطibin shayda badra wahada muntafin fii gayri xaaطibin falow kana alislaamu maanican min qatlihi lama callala biakhasa minhu warkaa inaad aad ila fahanteen bay la tahay ibnu sayid الnaas baa asna sidaas yidhi kitaabkiisa cuyuun alahar mujaladka labaad sidaa waxaa yii saddex meelood buu hawshaa ku faafayay hadal dheer baa ku jira asagu wuxuu leeyay ibnqayim hadalkiisan u horso intaan guuri inta kale aan iskaga tago wuxuu leeyahay habata annahu qatala jaasuusa min mushrikiin nebi maxamed waxaan hubnaa buu hi gaalo jawaasu inuu laayay taamuran ma laho dee saxiinka ku timid waxaa kaloo sugan buuri uusan xaadimna dilin haddaba xaadimna nebigu ma dilin gaal jaasuusana waa dilay maxaa meesha yaalla buuri wuxuu leeyahy fastadalla bihi man laa yaraa qatla almuslimi iljaasuusi ka shaafici wa axmed qisada xaatib waxaa deliishada buu shaafici ragga la halmaalee qaba jaasuuska muslimka la dili maayo waa la xawdino waa la edbin wastadalla bihi xadiidka laftirkiisa waxaa deliishada man yaraa qatlahu ka maalikin buui wabnu caqiil nin walba xadiidku iska lalaadsay buu kadib wuxuu yidhi maalikiya waxay yidhaahdeen qaaluu liannahu calayhi salaatu wasalaam callala bicilatin maanicatin min alqatli muntafiyatin fii hayri walow kaana alislaamu maanican min qatlihi lam yucallal biakhasa minhu lianna alxukma idaa cullila bilacami kaana alakhasu cadiima taaiiri wahada aqwabu warkiisana aad baasna u fahanteen zaad ulmacaadka mujalladka saddexaad boqol iyo afar mujalladka saddexaad boqol saddex boqol todobaatan iyo kow ilaa todobaatan iyo labo wuxuu kaloo kaga hadlay badaacu lfawaa'idka mujalladka afraad kun shan boqol soddon iyo lix buu kaga hadlay intaasoo qadiyadba way taallaa weliba meeshan dambe badaayaca aad buu u faafaya waa sharxaa wuxuu leeyahay qaacida usuuliya oo muhiim jiddan oo xadiidkan anfacaa buuri waa maxay oo la yidhaahdo altacliilu bilmaanici hal yaftaqiru ilaa wujuudi almuqtadi am la marka maanic wax lagu cilaynayo ma shardi baa in sababkii iyo ciladii ay mawjuud tahay mise shardi ma aha qadiyadaasoo aad u faafahaya showkaani baa sidaa ka hadlay waxaan leenahay in la yidhaahdo xaaib waxaa loogu cudur daaray kownuhu badran loogu cudur daaray oo maanica dhiiggiisa difaacay ama badbaadiyey waa inuu reer badar ahaa waa khaa ilaa hadda tacyiinulmaanic baynu ka hadlaynaa wixii qor-aan ka soo tagnay sababka keenay inaan xaadib la dilin ama aan gaalnimo lagu xukumin waa inuu reer badar ahaa sax ma aha waana daciifun liwajhayn wejiga koobaad waxaan leenahay waa tacliiqun lilxukmi bikayri maa callaqa calayhi nebi sal slm nabigu markuu xaadib dhagaystay oo gartiisi qaaday oo isdifaacay intuu isdifaaci karay oo cudurdaarka sheegtay oo hawshii bannaanka dhigay yaa wuxuu idhi fainnahu hee qad sadaqakum laa taquuluu lahu ilaa khayran intaha almowduuc ninkan runbuu idiin sheegay khayr waxaan hayaan lagu odhanin cumar baa istaagi waayey nabig wuxuu ku yidhi ataqtulu rajulan min ahli badrin ataqtulu rajulan min ahli badrin axaadiiii badnaydee lacala allahu iطalac calaa ahli badrin calaa hadi alcisaaba faqaala icmaluu maa shitum faqad hafartu lakum in la yidhaahdo heb xaadib loo dili waayo kownuhu min ahli badrin waa baail laakiin waxaan leenahay kownuhu min ahli badrin waxay ka qayb qaadatay in la aqbalo hee cudurdaarkiisi ergadi ergooyin badan buu dirsaday dhaaro waa dirsaday xaadhib oo ku dhaartay hawsha ayadaa inuusan gaalnimo u waa ergo wuxuu dirsaday in uu yahay nin xaliif oo dhaqan ah quraysh hooyadii iyo caruurtiisii waalihii la baqdhabay maka ku baaba'ahayaan wax difaacana uusan haynin wuxuu dirsaday in falkiisu nebi maxamed iyo rasuul muslim uusan dhibaynin gaalna uusan wax taraynin wuxuu dirsaday inuusan weligii diinta islaamka shakiyin gaalniman uusan dooranin intaasoo dhanba waa maxay waa ergooyinkii keenay nabigu inuu aqbalo inuu aqbalo cudurdaarkiisa waxaa u shafeeca qaaday ama ka waxyaabaha u shafeeca qaaday in la aqbalo cudurdaarkiisa kownuhum min ahli badrin oo lagu ogaa inaysan munaafiqiin ahayn ha la yidhaahdo laakiin inaad tidhaahdo dilka waxaa riday kownu min ahli badrin maalikiina lafcad bay toobin ku hayaan jumhuurna warkeed badda ayagu liannu cudurdaar buu sheegtay saxaabigu bannaanka yaalla cadooda arkaysaa nabiguna waa tasdiiqiyey abacda tasdiiqa rasuul waxba hadhay nabigu hadduu run buu sheegay waana ku saxan yahay hawshaas laa taquulu lahu ilaa khayran maxaa ka dambeeya cumar markuu dambe go'aanka qaatee uu istaagi waayey ba waxaa la dareensiiyey culayska iyo iqalka ay leeyihiin cinda allahi wa cinda rasuuli ahlu badrin iyo inaysan ahayn niman munaafiqiina nifaaqna aysan shuqul ku lahayn taana xalay baan ka soo hadlay in reebadar lagu difaaci jirahe idan waa qariina kownuhu min ahli badrin waa qariina naafiya linifaaqi اlbaaطini laakiin falkiisu nifaaq baatini ah ma ahayne fal kufri oo daahir u ahaa idan wuxuu samey waa nusro iyo daahir kufri daahiroo nusro ah weeye korka falka marka laga fiiriyo qarsiga uu qarsaday ee uu dhumiyey baa howlgaala muxuua munaafiqiina idan khiyaanadii hoose ee nifaaqu uu tusahayay bader baa difaace waa la odhan karaa lbadriya ha lagu toosiyo linafyi nifaaq ha lagu dhufto waa ogolah waxaan ogolahay in la yidhaha waxay ka qayb qaadatay aqbiritaanka cudurdaarkiisii way u gogol xadhay laakiin kufriga lagu xukumi lahaa ama dilka lagu xukumi lahaa ee falkiisa daahirkaa uu muujiyey waxaa difaacay manciya waa ta'awuluhu wa tasdiiqu nabi sal l slam wey saas darteed ba waxay u bateen badankood mareen ta'awala an laa darara fi ma facala wa tasdiiqu nabiyi lah fanajaahu allahu min dalik halkaasay isla mareen waa arkaysay idan marka nabi maxamed sal slam wuxuu ku xidhay ninkaasi qad sadaqa fii ma idan haddaad tiraahdo muxuu ahaayey badr badrinimaa lagu daayay meeshi ma taalle xukun dhacay oo nabigu gooye kadib ayaa badriyada cumar uu ku qanciyo uu kula hadlay sidaa darteed ba xataa almaalikiya ma ysan sallimin qaybo ka mida asaga ah. in la yidhaahdo cilladu waa atajasus maanicuna waa albadriya waxaa diidaoo salimay aan sallimayn alimaam aqaadi adamaamini wuxuu leeyahay tacliilka ay maalikiyadu sheegaan sax ma aha wuxuu laysa fi hada alxadiidi tacliilu cumara calaa qatli xaatibin biاtajasusi wainama fiihi iimaaءun ila tacliil dalika biاnifaaq cumar wuxuu yidhi falkan wuxuu tusaa nifaaq munaafinimo baaطin ah buu tusahayaa halkaasuu la maray marka wuxuu sii kasii hadlay ninka qaadiga ana in nabigu ta'wiil ugu cudaaray iyo tasdiiqa uu tasdiiqiyey wuxuuna yidhi wainamaa cadara lahu الnabiyu sal slm liannahu kana muta'awilan wlaa yunaafiqu bqalbihi wclى اljumlaةi faman cadarahu الnabiyu washahida bsidqihi yajibu clى kuli axadi qabuulu cudrihi watasdiiquhu waltimaasu axsani اlmakhaariji lahu halkaasuu la maray waana warkaasana gebagaba ah sidaa waxaa kaloo maray zarhuni اlmaqribi baa sidaa maray culamo marka waxay is weydiiyeen mar hadday noqotay mar hadday noqotay muxuu ahaayey waxaa loogu cudurdaaray xaaib inuu cudurdaar macquula sheegtay nabiguna tasdiiqiyey waxaa laysweydiiy oo ishkaal ku noqday culummada cumar marka hore nabigu markuu yidhi fa innahu qad sadaqakum gadaasheed muxuu u qamaamahaya soo mushkil ma aha inaad cumaru intuu nabiga hawsha qiimeeyey oo qaadaadhigo oo go-aan ka gaadhi kadibna aad dagaal soo celiso culamadu waxay leeyihin cumar qole waxay dhaheen cumar markaa iyada ah aad buu u kullaaday markaa caadiba ma ahayn bay yidhaahdeen xaaladda nin munaafiqiinta adu nacab oon munaafiq arki karin oo dhaqan xumaan arki karin buu ahaa lishidatii fii diin illah nimanna waxay yidhahdeen ma ahee cumar wuxuu u arkay ninkan cudurdaarba ha yeeshee lifasaadi ummad adduunka la dhaafiya dhaqan xunbu bilaabay niman waxay yidhaahdeen wuxuu arkay nabigu wuxuu arkay cumar wuxuu arkay hawshaani ninku si kasta u cudurdaar u leeyahay inuu dilba mutaba say u dhici kartaa in nebi maxamed iyo muslimiin sirtoodii la siiyo nin kale Eh, gaalo loo gudbiyo niba meelba ku dhuftay laakiin eh, xaafidku wuxuu kusoo gabagabeeyey ninka layidhaah eh, cumar waxaa ka qarsoomay cudurdaarkii nabiga u muuqday baa ka qarsoomay wuxuuna u qaatay cudurdaar bahal ahaadee hadduu nabigu fasaxo in la dili karo ilan dadaan laga warqamin xataa wax lagu dilay nabigu hala dilo hadda ka hore wasfi daahir uusan ka muuqan in tukanahu hala dilo adduunka la dhaafiyo salaad ku jira oo khushuuc badan nabi alla wuuba tukanhayaa dilu yidhi ka bax warkaasi salaadiisa joojiye marka cumar wuxuu u qaatay ninku ninkuu xaadib cafan xaadib cudurdaar ba hal ahaadee hadduu nabigu fasaxo inuu dili karo dhiigguna bannaan yahay sidaa darteed buu yasta'dinoo nabiga gacan dhaafi waayo nima meelba ku dhuftay wejka labaad ee qadiyada ay daciif ku tahay waxaa weeye daahirka meesha yaalla waa alkufur falka yaalla badriyaduna almowt cala alkufri yay difaacdaan mooyeene alwuquucu fi lkufri ma difaacdo hawshan waa inaad loo fahmo daahirka meesha yaalla falku uu nabigu qariray cumarna uu xukumay culmaduna ay ka hadleen waa alkufru aldaahir inaad ree badar tahayna waxay kaa anfic inaadan gaalnimo ku dhimanin iyo khaatimo xun laakiin kaa difaaci mayso intaad noosha inaad gaalnimo ku dhacdo idan falbadriyatu laysat bimaanicatin min alwuquuci fi اlkufri nabiguna mar labaad wuxuu ku dhisay bitasdiiqihi buu ku dhisay iyo ta'wiilka xaadib labadaa wajba marka la fiiriyo badriyadu ha ku habsato nafyu nifaaq ama ha noqoto musawiq min musawiqaati qubuuli ta'wiil intaaba way noqon kartaa culummada qaarkood waxay labada qodobo isku tagay oo xaadib in uu mutaawil ahaa nabiguna tasdiiqiyey keliya ayaa cillo ah idan ta'wiil macquula ruuxi sheegta tasdiiqna laga helo min arasuul baa badbaadahaya ninka intaa loo waayana ma badbaadahayo waana la dilahayaa taa macnidu waxaa weeye kullu jaasuusin adduunka in la dhaafiyo wey sidaana waxaa ku tagahaya muxuu ahaa macnaha tilmaamaya maaziri qurtubi ee mxuu ahaay ibnalcarabi ragga lamida ah tilmaamaya mabxadka igu dambeeya een kaga baxaya waxaa weeye alraddu cala shubahaad iyo khulaasayntii habeen dambaan insha allahu tacala ka dhigi doonaa wakhtiga igu dheeraaday adab ilahi towfiiq